kadheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaanays soomaali sudanes hosbital s s waa habeen khamiis ay soo gelayso taariikh waxay ku aadan tahay afarta bisha tobanaad labaatan saddex iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona laakiin roobka ugu weynaa ee mahiigaanka ahaa ee guryaha dumiyey goobihii ganacsiga burburiyey ee magaalooyada macnaha gaarsiiyey daamaj badan roob dabeylo wata ayaa waxa uu ka da-ay qaybo ka mida ah gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada badhaadhe roobkaasi iyo dabaylaha isberber socday waxa ay geysteen khasaare hantiyadeed maamulka ayaa arrimahaasi inooga warrami doona sidoo kale qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonta dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in xilligan wixii ka dambeeya ay sii dardargelin doonto dagaalka ka dhanka al xilli ay ku dhawaaqday in labadii bilood ee u dambeeyey in khasaare badan halkaasi lagu gaarsiiyey al sidoo kale qodobada barnaamijka caawa xog waraysi aad ku dhegaysan doonta doontaan waxaa ka mid noqon doona muddo ku dhow kontan cisho waxaa xabsiga ku xiran wariye maxamed ibraahim bulbul oo ka mid ah wariyaasha ka howlgalay magaalada muqdisho qoyskiisu waxay farreyn u direen madaxda ugu sarreysa dowladda oo ay cadaalad ka dalbanayaan madaxweynaha qaranka iyo madaxda waxaan leenahay walaalayaal waxaa idinkaga rabnaa cadaalad cadaalad inaad na siisaan cadaalad aydaa deeqda cadaalad waa in sidoo kale xog waraysi caawa waxaad ku dhagaysan doontaan weli gobolka shabeellaha dhex waxaa ka soconaya howlgalka ka dhanka al-shabaab mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka shabeelle iyo hogaanka ciidanka macuusileyda waxay sheegeen inaysan marnabo joogsan doonin ilaa gobolkaasi laga saaro al-shabaab qodobadaasiyo qodobo kale xubintii kalamaan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena waa mar kale iyo xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dab ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta guriguri ku dubay gacangacan sugtiyo soo noqod wanaagsan dhageystayaal aynu ku horreysiin qodobka ugu horeeya barnaamijkeena xog wareysi xalay ilaa iyo maanta roob dabeylo wata waxa uu ka dayay qeybo ka mida ah gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada badhaadha iyo deegaano hoos yimaada roobkaasi waxa uu geystay khasaare hantiyadeed waxa uu burburiyay gurihii goobo ganacsiga ku yaala degmadaasi sida ay noo sheegeen maamulka yuusuf maxamed ibraahim gudoomiye ku-xigeenka degmada badhaadha gobolka jubbada hoose ayaa ugu horreyn nooga waramay xaaladda iyo sida uu saameeyay roobkii dabaylaha watay waxaa jiray xalay socdi dhexe roobkii bilowday maalmahan la saadaalinayay la saadaalinayay iyo xaaladaha jira in xeebaha ay kasoo bilaaban doonto dabeysha magaalada raascamboni xalay saqdi dhexe roobkii mista ahaa daruur wahaabay iyo dhibcaheeduba waa weynaayeen baa waxay wateen dabaylo guryo badanna way dumiyeen biyo badan oo macnaha oo daad ah oo aanan dee eh, la qiyaasi karin baaxadiisa intay la eg tahay baa meeshaas macnaha ka jiray ilaa iyo saamawaad berigii ilaa iyo adigu duhuradii ku dhawaadkeedii roobka sidii iyo dabaylahooda ayuu dhacayay kadib waxoogaa waa laga nafisay caawana dabaylo aad u tiro badan baa dhacaya weli laakiin ilaa hadda roob ma aan arag laakiin dabaylahii baa zaa'id ah roobabkaasi eh, goormo ayay eh, si toosa ah, eh, idinkugu bilowdeen maalmahanba waxay dabeylo dabaylo yaryar baa socday dabeelahaasaytana xagaayyaryar buutay laakiin roobka ugu weynaa ee mihigaanka ahaa ee guryaha dumiyey goobihii ganacsiga burburiyey ee magaalooyada macnaha gaarsiiyey daamaj badan inkastoo alxamdulilah aysan wax nafaysa ku geyn laakiin guryo badan baa biyihii ay galeen oo laga daabulay dadkii annaga haddaan nahay maamulka degmada badhaadhana maanta xoogaa raashiinaan u qaybina dadkii guryahoodii biyaha ugu galeen horey ma ogeedeen maamulkiina digniinaha kala duwan ee la dirayay ku aadan dabaylaha iyo robabka xooggale kusoo wajahan soomaaliya ha mhm. wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka iyo muxuu ahaa ii sheega wasaaradda arrimaha gudaha intaba maxaa lahaa ii sheego digniinaha ay bixinayeen oo annaga ayna farayeen annagana aan sii faraynay bulshada aan masaajidada idaacadaha iyo meelaha goobaha bulshada iskugu yimaadaan baan muddo badan aan ka wadnay wacyigelintaas iyo macnaha baraarujinta dadka inay macnaha ka diyaargaroobaan ama ay ka digtoonaadaan badda kalluumaysatada aadaysa badda xiliyada ay baxayaan inay macnaha ay iska hubiyaan xilliyada dabeelaha iska hubiyaan dabeela zaa'ida jira doomo hadda baqan way jiraan laakiin weli macnaha wax dhintay iyo wax dhumay noolama soo sheegin laakiin bandaradii iyo meelaha goobihii macnaha ay u ahaa jabshanada u ahaa kalluumaysatada dabeelo fara badan baa hadda ay ka waayahay maamulkiinu marka kormeer ma ku samayseen meelahay uu saameeyey roobka dabeelaha wataad inoo sheegtay ee qeybo ka mid a saameeyey degmed ha ha annagu mar walbaba heegan baa ugu jiraa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan maxal lahaa isagoo aan dadkaasi sidii ay macnaha uga digtoonaan lahaayeen ama macnaha goobihii aan ugu talagalnay barakaxayaasha inay macnaha ay goobahaas ay ay mar walba ay yimaadaan oo aan ku wacyigelin haddii ay xaaladu intaa kasii adkaatay mar walba uu soo beegsado goobahaas wixii kale ee maxaa la yidhahdaa iisheeg wixii kale ee barnaamijkaas ahaana waxaa weeye wacyigelinteedii waan sameynaya waana wadnaa waana amrigaana ka saacno dee xilin baan ku jirnaa waaya markaad fiirisaan maamulkiinu roobkan iyo dabaylaha watay ee ka da-ay degmada iyo deegaanada ku dhow horay kuwaano kale mau aragteen mise kan wuu ka duwan yaha kuwii di'i jiray hore waa u aragnayo nineteen ninety sevenkii waa aragnay waa aragnay marka waa la yaqaanaa waa xiliyo maxaa la la garanayo in ilinada ay dabeelahan iyo duufaanadan iyo roobabka iswata waa la yaqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala waana ka baryaynaa inuu ilaahay naga naga xakameeyo waay xaalka guud marka caawa waa sidee xaaladda guud aad bay hadda u fiican tahay dadku hadduu wax maanaha argagax ama wax barbalena ku jiraa ma jiraan waana dee bulshada iyo maamulka iyo degmada iyo dowladda jubbaland dhammaantood wareega bay ugu wada jiraan inay macnaha xaaladaas hadday soo kordhaan inaan maxaa la yidhaahdaa aan dadka aan ka daabulno goobaha hadda ista aan kaga qeybno arintaan jiraayo de waxa waaye ama dad islaamanu nahay marka horeeto waa alla subxaana watacaala in addi wamaa qadara raxmaanu mafcuul weeye qadarta ilaahay in mar walba lagu qalco ilaahay alla barina loogu loo sameeyo alla barina maxana aan alla barino oo baryada ilaahay subxaana watacaala aan ummadda ilaahay aan iscafiyaan waa midda labaad oo soo xigtaa waxaan faraynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland dowladda jubbaland iyo hay-adaha dhammaantoodba inay macnaha xaaladaas ay ka warhayaan oo wixii loo qaban kara bulshadaas masaakiinta ahee dhibkaasay ku dhacaya ama xaaladahaas ku dhacaya inay macnaha ay wixii mucaawina ama talaha ah ay la gaari karaan inay la gaaraan yuusuf maxamed ibraahim gudoomiye ku-xigeenka degmada badhaadha ayuu ahaa inooga waramayay roob iyo dabeel isbarbar socday oo ka da-ay qeybo ka mid ah degmadaas guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo barnaamijka xog wareysi ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya muddo ku dhow konton cisho waxaa weli xabsi ku jira weriye maxamed ibraahim bulbul oo kamid a suxufiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho weli maxkamad lama soo taagin qoyskiisa oo la hadlay idaacadda kulmiye waxay madaxda ugu sarreysa dalka ay ka dalbadeen in cadaalada la horkeen islamarkaana lasoo fasaxo wiilkooda sida ay sheegeen xuseen jeele raage ayaa inala hadlay waa maanta ayaan leh adi iyo bahda raadiyo kulmiyna waa idin maanaqayaa adeega aad bulshada uhaysaan waa idinki mahadcelinayaa ayaalow ninkaas waxaa lasoo xiray oo lasoo qabtay soo goobtiisa waxbarashada jooga toddoba iyo labaatankii agost ayaa lasoo qabtay soo saacadii wax ka baranaya joogo marka galaawaarna lasoo xiray waa la xiray maxaan ku yidhaahdaa ilaa haddana wuu iska xiran yahay waxyaaba hadda lagu soo eedeeyey oo hadda ku xiran yahay ama dawladda ama hay-adda boriiska ay u haysatana waxa waaye xog oo baahiyey eh, sibinaar meel ka jiri iyo waxyaaba noocaasa ah iyo in sibinaarka lacaga loogu talagalay shaksiyaada in lusugan iyo waxyaabaha caynkaasa ah. marka runtii waa arin maxaan ku yidhahdaa iska un eh, noocaas ah. marka waxay ku haysteen oo ku qabsadeen ay ahayd resourceka intaad ka heshay resourceka meeshaad ka heshay ken eh, haddaad resourcekaasi yani aada sheegin cidda ku siisayna waa xiranta marka ruhaantii marka hadda sida caadigana shuruucda saxaafada qofka uu dhiyaha resource meesha ku hela ma sheeg sida caadiga marka maxamed xaaladiisa waa sidaas intaasaa lagu haystaa maxaa ku yidhahdaa haddii intaasna hadda hadda oo waktiga aan joogna iyo weriyaasha dalka wax ka xasaasisanaa la tegiyaa marka ina ninkaas arrimahaasuu ku xiran yahay maanta waxaan aaminsanahay ilaa waxay u tahay markii laisku geegeeyo waa todobaiyo tobankii agost maantana waa octoobar waa caawa waa shan marka intaasaa ah, maxaa ku yirahdaa ah, maxaa ku yirahdaa iyo sharci daro qof sidiisa muwaatanka afartan iyo saddex wax ka badana meesha lakusii haysto waa kala marka anaga ehelkiisii aan nahay dadkii walaalihiisa aan nahay madaxweynaha iyo guud ahaan madaxda qaranka baaq waa u dirnay meediaaan ka hadalnay qoraabaaan qornay maanta ugu dambeysay dhalinyarada beesha iyo guud ahaan dadka ay damqayso in qof muwaatan soomaliyeed sharci daro laiskaga adnaado baaqiyaan dirayne dowladan waxaad moodaa inay ka dhagaadaygeyso kontan maalmood wax yar maaha qof meel iskaga xiran waa wax dhibaato aad u weyn dowladda eh, oo maxaan ku yidhahdaa sharci in loo wada sinaadaa fiican dowladda iyo madaxda sharaftale waxaan leenahay war ninkaas hadduu eed leeyahay ama dambi leeyahay asoo xukunsanaya xeraada ma diidin annaga sharci kama weyn laakiin waxaan leenahay ninkaas sharci kuma xirna sharci darroo ku xiran yahay waxaa igu maqaalaa hadda in maxkamadii la horkeeno wax ay sheegaan ama wax lagu soo eedeeya inaysan jirin warkan ayaa kuu sheegay waxaas wax qof maanta lagu soo qabto maaha xaq dastuuri i waayo qaladaadka jira inuu sheego marka arintaasaa jirto walaal intaasaan ka ognahay arrinta maxamed ibraahim bulbul baaqiyana waa dirni beeshan ru hadda ka hor insaan oo laga xel haddana kii labaad waa waxaad moodaa niyo beesha gaaljecel in laleeyahay waa maxaa ku yidhahdaa in dawladnimada dalka markii la yidhahdo inaan falastiin u nahay anag dhibanaan u nahay dawladdan waayo dawladii hore waa ogeyn dhibaato badanaan ku tagay dawladii madaxweyne xasan aan naawadayn inaan ka helno sharci iyo cadaalad aan ka helnana noogu dar marka dawladdu ugu imaado cadaalad kama goobi karno madaxweynaha qaranka iyo madaxda waxaan leenahay walaalayaal waxaa idinka rabnaa cadaalad cadaalad inaad na siisaan cadaalad ayadaa dadka deeqda cadaalad waa in leela waayahay arintan dowladda federaalka ma kala hadasheen idinka iyo guud ahaan dadka idin matalo mala fadhiisateen hay-adaha kala duwan ee dowladda si eh, xal loogu helo arrintan eh, ayaan loo mahadsan tahay horta run ahaantii eh, soomaalida xukumamada hiilo waxaa ku bida qof aan qofkiis iskaga filnayn annaga shacabanu nahay dhallinyaraan nahay matalaadka reer maanta kuma fadhin matalaada laga rabay dadkana matala maanta ka gaabiyey run heshiiska maxaa ehm, ku yidhaahdaa walaalkeen willi bubul waxaa ka gaabiyey dadka beesha gaajacel matalaa ka gaabiyey waayo maanta soomaaliya la jooga wadankeena waa soomaaliya sharcigeena waa wadka dawladeena dawlad kasoo koraysa waay matalaada keliya waa midda maanta lagu kala badbaado afar dhibac shana wax lagu qaybsada xildhibaanadiisaa ka jiiftay wiilkaas xildhibaanada mid u hadlay oo hadlayn hadalkiis aan aragnay wuxuu sheegay waxaa kamid ahay inuu bulbul maanta matalaad oo siyaasad u baaneen wuxuu sheegay oo hadalkiisa adress ugu dhigay ama ciwaan ugu dhigay eh, in urada bulshada rayidka aydi isu doodo oo sida urada saxaafada difaacan isu doodaan oo maanta qof siyaasadeed qof siyaasadeed ama xildhibaan inuusan u baahnin waana siidara aad iyo aad u weyn matalaadaa ka gaabisay dawladana annaga shacbaan nahay shacabkana markii maxaa dadka matala ee biriijku ah markay waayaan meesha keliya ay wax marsiyaan waa waa warbaahinta warbaahinta dowladeena sharafta leh baaq waa u marsiinay madaxdeena waa kala hadal waxaad moodaa arinta inay arin aad iyo aad u qallafsan tahay waxaad moodaa in arintan waxyaabo kale ay ku dhex jiraan ayaanlow waaya maxay taha marka sababta ilaa hadda bulbul maxkamad loo soo saari laya waa mida aan maxaa ku yiri aad iyo qofkan hadii dambi cad lagu hayo ama eed cadcad oo maanta lagu soo eedayn kara haddii loo hayo maxkamadaa la horgeyn lahaa maxamed ibraahim burbur waara la-aana lasoo xiray maxaan ku yidhahda waara la-aana lasoo xiray sifa sharciga baalmarsanaa lagu soo xiray waxaana ku cadaynaysa in wax cad loo loo hayn maxamed ibraahim burbur konton maalmood afartii maalmood konton maalmood waa konton maalmood qof iska xiran konton maalmood qof iska xiran marka waxaad ka dareemi kartaa marka meeshaas in wax cad oo oo eed cad oo ama dambi cad oo qof maanta maxkamadooda ka in loo haynin waa arrintaas waa waqti lumis waa arrin lagu tijaabinayo damiirka dadka ugu dhasha lagu tijaabina waa dhii karna wax kaloo dhigi karna mala suurayso qof konton maalmood iska xiran maxkamadaa jirta wadanka sharcigu leeyahay qaanuunu leeyahay dalka walaal maxaa loo horkeeni layahay hadduu dembi leeyahayna loo xukumi layahay hadduu dembi lahayna loo fasixi layahay maxaanku ibrahim bulbul arinta lagu haysto waxaa waaye baroorta orgeyga ka wey kulley sidii wax ahaan jireen cabdilmaan arintiisa meeshii marsiyen kuleeyahay waan umalaynaya oo arin gacmo badan iyo ilaa hadda hal meel albaab laga gala male maxamed ibraahim bulbul waxaad soo eedaysa hay-adda boliiska hay-adda boliiskana waxaad malaysaa markaad kala kala xaad gacan ka weyn awood ka weyn inay kor maxaa ku yirahdaa ay kor ka jirto marka dhibtaasaana haysata haddaana eelada maxamed bulbul waxaana dawladda ka codsanaynaa war dalka dawladu le qaanuunaa ka jira war wixii sharciga leeyahay aan helno waanta sharci la-aan iyo dhibaato dalkeena wax meeshaan dhigi waa maanta waxaa waaye waa e, dhibaatada iyo dagaaladii sokay wax dhaliya waa wadagsooya war dalka dadkan iyada dowladnimadan iyada lagu bocboco ku socoto waxaan dhigi lahaa arrintaa intii dhinac kale ay u noqonin oo maanta geelen gacan garab gadaala ah ugashaa ayaa ninkaan haysta heegtooda loo raadi intaysan noqon waxaan dhihi lahaa madaxweynaha qof walba qusays iyo hay ninkaas ku dhegan ay qusayso cadaalad ninkaasa siiyeen sharci kuma xera sharci darro ku xereeya haddii baaqyadana laga dhaga adeygana wallaahi kulley ma aqaan dadka uu ka dhashay way tashan doonaa kaasi wuxuu ahaa xuseen jeel raagi oo ka tirsan ehelka wariye maxamed ibraahim bulbul oo dowladda federaalk soomaaliya ka xusanayay in cadaalad uu helo wiilkooda oo muddo ku dhow konton biri xabsi ku xiran barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya ciidanka macuusleyda ayaa waxa ay weli wadaan howlgaladooda ku aadan dhaqdhaqaaqa al-shabaab deegaanada ay ku sugayiin sida ay ku gaari lahaayeen hogaamiyaha macuusleyda maxamed cusmaan umar beerey ayaa waxa uu sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin isagii ciidankiisa in ay ka saaraan al-shabaab meel walba ay ku sug yihiin sidoo kale isla madashaasi waxaa ka hadlay wasiirka maaliyadda hirshabeelle cabdiraxiin ciise cadow oo dhiirigeliyey ciidankaasi sida ay mar walba u dardargelinayaan howlgallada waxaan idiin sheegaynaa horta faa'iida ilaahay wuxuu naga dhigay ummad sharaf leh ummadda sharafka waxay heshaa marka meeha fiicana ilaahay ku aadiya horta ninkan gadaashayda roga oo taliyaha qaybta etoobiyan iyo aaka qaadi waan baabasha ka soo qaata asaan saddex biloodaan wadhaan ciidan ku tababaryan ilaa ceelbuur ilaa inta waddanka ninka xoreeya waaye sida wax loo xoreeya u yaqaanaa maadaama ninkaasu noo yimid waxaan kala tashahaynaa waxaan rabno waana helaynaa waxaa laydinka rabaa marka oon ka dardaarmaynaa aniga lixdan iyo dhowr sanaan jiraa waxaana diyaaru ahaa inaan hadda xabaddaas aan aado in guryaha laga soo baxo warnima jawaan badarku soo qaatay wuxuu soo dhigtay cidciidka asoo jawaan badarka ku wata ou rabaa inuu ilmaayo onkana xukumo jiinuuna badar ku wataa cambuulo ah asuu maas ku karsaa asuu rabaa inuu mahaas ou madax noogu naqdo waa nasiib darra marka waxaad og tihiin soo marnay ilaa kalitalis kalitalisna maba ogola karno sideedu waxaa jira iigu filan qofku hadduuba kalitalisa ah maba arki karaba ninkaasoo inu qof la hadla ma rabiyo mahaasou gelaa naagto u yeeraa habarta adooga u yeeraa wuxuu u yeeraya diinta saas ma dhihi kartid aduu kan ma sheegi kartid aduu garkaaga ma xiri kartid adugu shaarib kama suubi kartid war waxaasoo kiyaa kara ah geesinimada ogaa idinku jirta oon beebayaal iyo yaala taangiyo aan toddobaatan mahday uga xorayn ma ahan marka in iska seexano baraaruga waaba ogahay inaad baraarugsantihiin waxa i kiciya waxa waaya inaan tartiibka iska seexno xataa madaxnimo ma rabo waxaan rabaa inaan meel iska seexno oon wax kiyaa karayaha ina imaan intaasaan u dirro waaya sababtoo xurriyaddu wax weyn waay xurriyaddu waxay tahay inaad ilmahaaga naagtaad fiiri xawsuuba hadda fiiri gurigaan laydin dhisa maxaasoo baa ursaduumaa war waxaas ma wax loo wax la qaadan kara ma ahan baraaruga dad fikirna iska dhiga ubaaragteen maha baabuurka la soo dhigay iyo meesha la yidhaha beledweyne mee qofoodaa dhimata waxaan owshaydin sheegaynaa ilmihiinna iskoolada jira waa leecaayaan kuwa isbitaal kuwa oo waxbaraa waa leecaayaan haku baraarug markayso qof walba hadday dhuumato waxa imaahaysa in nin caqli la lawaayo nin cilmi la lawaayo nin diin la lawaayo nin darajo la lawaayo intaasay daba taagan waxay rabaan dadku ayagoo sumun bukmun cumyi ah inay wadaan ee mahay rabaan ay sidii rabtay oo geedmaris jooga maraton oo indhaha laga duuba indhaha kaa duubaanay koor kacaya ilma adeeraahow waa saaraal aaweydin ku dheereeye taliyaha qaybta taliyaha lugta waxa waaye waa ninka kaliya ee u yimiday ma haddaa shala naga soo jirsho wlilaa ah, wlaa ah laysuguma halganka halgankaa isugumahana ciidanku halahan ma aha taliya waxaa waaye baabuurtiyaa soo sacawaysay roobaa da'ay meelo badanay ku xayir yihiin waa jiraan wa saacaddan laga bilaabo waxa noo dardaarama imkaaniyaadkanya waa la ballan qaadaa waxaa ballan qaaday eh, dowladda federaalka wakiilada nooga socda ama xag eh, milatari ahaadaano ama xag siyaasadeed ha ahaadaan annaga waxaa nalaka rabaa inaan sharafkaanya ilaashanno warankoonbu qabiilaan beeka imiloo gadahay war nin juuni wata ee cambuulo ku wata qamadi inuu nyajeembilow soo dego oo wiraajeembilow aniga anigaa e gudad ka qoto war godadkaataan dadka ugu geli jirnay aawa halganka aawa dadka miyuu le'deen dadkii malen dadkaan ma dhalin dadka waxay geed dhacaankiisuu dhalahaa layidhi waa inaad dhacaanki naqatiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dadka halkiina ka muuqda dhallinyaradan oo ciidamada deegaanka ah ama macaawisleyda loo yaqaano waxay halkan ka sameeyeen waxyaabo intii cadowgii halkan deganaa waa dadkii la dagaalamay oo deegaanadan ka xoreeyey oo rag dhallinyaraahoo badan ay uga shiideen qaar kale ay uga dhaawacmeen naf iyo maal iyo wakhti ku bixiyey dhallinyaradan ehm, iyo e raggan odayaasha hortiinda jooga runtii ehm, shaqooyin badan oo ay dhib ku tahay qofka bini'aadanka inaad isku qabto ayay deegaankooda u hayeen marna waxay ahayn dad xoolahooda dhaqda oo beerahooda fasha oo danahooda iyo umuurahooda ka shaqaysta marna waxay qalabkooda u soo qaadanayeen inay cadowga la dagaalamaan muddo sanad ah ayayna dagaalkaas ku jireen ilaa ay haddana waxay u taagan yihiin inay eh, dagaalkii meelaha yaryar oo ay deegaanadan eh, uga jiraan amba ay dhamacu uga jiro khawaarijta inay ka sifeeyaan eh, ayagoo kaashanaya shacabkooda iyo haweenkooda iyo dhallinyaradooda ayagoo kaashanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo kaashanaya ciidamada xooga dalka soomaaliyeed runtii ayaguna naf iyo maal iyo wakti deegaankan ku bixiyey oo habeenaya maalin u soo jiida difaaca deegaanka iyo dalka iyo dadka mudanayaal taliyaasheenna u soo dhowaada mar kale deegaankan waxaa la yidhaahdaa magac caana ah uu oo dhulka soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed aad ay u yaqaaniin waxaa leedahay afarta tuulo ay ku magac waa deegaan ka soo bilaabanayo xuduudda gobolka hiiraan oo la wadaago shabeellada dhexe ceelbaraf meeshaan hadda aan joogno caadley ah miir taqwo biyo cadde califool dheere mahadaay oo ah oon caloosh u ah degmooyin degmado weyneed oo deegaanadan maamulaysay ayay ka tirsan yihiin ilaa deegaano kale oo degmada joogan hoostaga oo ay ka mid yihiin biyocadde buracmadooga iyo deegaano kale ujeeddada halkaan maanta ay isugu yimideenna waxay tahay inay muujiyaan diyaargarowga ay maanta u diyaar garoobeen la dagaalanka cadowga inay muujiyaan siday ugu faraxsan yihiin dadkooda iyo deegaankooda inay u adeegaan inay muujiyaan inay naftooda iyo wakhtigooda iyo maalkooda u horaan dalkooda iyo dadkooda dhallinyarada meeshan taagan usbuucii lasoo dhaafay ragaa uga shahiida dagaalka cadowga lagula dagaalamayo qaar kalaa uga dhaawacmay haddana weli waxay u taagan yihiin jidkaas inay maraan oo ay ka hor tagaan cadowga firxadka ah oo ku soo duula deegaanadeenna soo dhoweynay aheedaan ay kelmadaydu iyo warbixinkoodana oo ah dhallinyaradan iyo dadkan odayaasha ah oo halkan jooga aan ka warbixinayay ku soo dhowaada waxaan codsanaynaa maadaama aniga hadda aan ka socdo iyo xildhibaankii dowladda hirshabeelle waxaan codsanay inaa ciidanka milatariga iyo madaxda kale ee dowladda federaalka nagala joogta waxaan ka codsanaynaa in taageeradiinna iyo garab istaaggiinna iyo hiiladiinna aad siisaan shacabkan isugu issoo abaabulay oo naftooda inay bixiyaan diyaar u ah wixii dowladda looga bahnaay hadda meeshaan waa taagan yihiin rasaas hadday helaan guryahooday badan ka soo cunaan reerahooday aortooday dhaansadaan dadkooday iyo ummadooday ku dhex jiraan maalinta cadowga lala dagaalamaayana si voluntary ah oo ayaga ay ku faraxsan yihiin oo aan la soo qasbin ayay ku yimaadiin waxaan rajahaynaa marka insha allah ina ciidamada xooga dalka maadaama taliyaha ciidanka lugtoo lala joogo wasiir cabdullahi maxamed nuur oo lala joogo la taliyahii madaxweynaha ah iyo agaasimihii guud ee xarunta tubsan oo axrun mardhow la sameeyo isla howlahan amniga iyo arrimaha khawaarijta iyo howlahaas kulug leh waxaan idinka codsanaynaa garab istaag waxaan idinka codsanaynaa taageero inaad siisii dadka deegaankaoo diyaarka ah waxaan idinka codsanaynaa taakulayntii iyo saadkii iyo wixii dagaal looga baahnay inaadna siisiin deegaankan wuxuu caan ku yahay inay iska difaacaan cadow kastoo kusoo duula aad iyo aad amaadsantihiin soo dhawaad kuwaas waxay ka lahaayeen hogaamiyaha ciidanka macuusleyda cismaan maxamed cumar iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxiin ciise cabdo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaanay anoon xoogga ceebay lahayna ma cambaaraynin cillada soo baxo waayahan caanbaxaa jiree ciidankeennu cadaawaha ka dida siima cayrsadee bay sugaan qaraxna waa soo celceliyaan bowa shabaabka inta la cayrsadaa godadkooda maanta loogu galay war sagxadda baa laga dhigay warorado ha nugu buuqina reerihiinniaad ruubaakoyey lambareerjay gufulnab yadheegi jari aryaadhaha ma waadan maqlina eh. naftii halige aneexey eh. naftii huuraa isku naaba eh. naftii halige aneexey naftii huuraa isku naaba war waxaa kaloo la yidhi nafla caanigii caqidada xuma ciidankiiyo bulsha ciqabkaala kulme hiirankiiyo bulshada ciqabkaala kulme nafsi waa jiraaye garo waana joogi doonaaye warbow xaaladdu maanta waxay maraysaa eh. argagixisadii waayo badan ubadka laylaysay eh. kuweeda barrada lagu bartee aasha laga waayey eh. maanta ii bixi qaadanayaan waa la eryahay war maanay digniinta colaadda iyo dagaal lagu baaqay oo dadkeennu u siman yahoo dadaal xasan sheikh u galay ayaa dardar ugu socdoo diinteenna khawaarij xumimo dibindaabiyey kartee shabaab dan waxaa ku qaba dilkooda qofkii dhibsada aryaadhaha samigee cabdullana waxauu yidhi ciidamada iyo shacabkuba

awjadiyo jaahadid inay jabiyaan waa jidiyo jaahadid inay jabiyaan waa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi jid iyo jahadiid ka jabay maxaa la jeclaa jabka wardalaba waxaa kaloo la yidhi waa kaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka warkalamaana war ma haysiine ummaddii dhaqankoodu xumaado dhaqanka khawaariijta yeelataa waxaa mar kale maxkamad la soo taagay askari dilay adeerkiis hooyadiis qabay oo weliba lacag baada ka qaadan jiray kana rabay markuu dilayey iyo mid kaloo u kaashadoo yidhi adeerka ire soo dil kadibna adeeroo gurigii hooyadiis uga cararay uga daba tegay beer uu afgooya agtiisa ku lahaa halkaasayna labadoodu ku toogteen telefoonnadii iyo akoonkii lacagta ugu jirtay iyo waxay dhammaana ka soo qaateen laakiin ayagoon calfan baa ciidanku gacanta ku soo dhigay kadibna shuutaa loo geeyey oo diltooga shaabuu ku xukumay haddana doqonnimo iyo nafjeclaysi awgii kuwaasaa raaxfaan ka qaatay xukunkii ayagoo marmarsiye ka dhiganaya adeerkeen shabaab buu ahaa hadda maxkamadda sare iyo liibaan cali yarow ayay maanta hor taagan yihiin waraxmadow waxaan maqli jiray dhimow ceeb reebe waxaa nasiib daran wiilka hooyadii asaay u saaray isagana toogasho lagu xukumay warbowa kuwaas shuuta markhaatiyadoo dhan soo bandhigay war shuuta hadda ka hor wuxuu yidhi saaxiibkay markaan toogashada ku xukumayey saaxiibtilnimadii baan idhaahinayo tixgeli keeninayay war waxaan nasiib ku leeyahay inaan shurta saaxiib la ahayn war shuurta waa nin saaxiibtinimada tixgeliya war hooyadii qaatilkaas adeerkiis dilay dhashay laba tacsiyood baa u taalansayna waa sidaahe ilaahay haw dhib yaray aryaadaha waxaa la yiriyoon maqli jira ilmihii aabboho diileen adeer miyay u daahayaan ilmihii aabboho diileen adeer miyay u daahayaan war kalemaanay warmaysiine ciidciidka mahaday agteeda ragaa ku fuuriyaa la yidhi fuureene ma dilaaceen qaar qaraxay ku xiryihiina loo tagaa la yidhi fuuray waryay isku qarxi rabeen war qawaarij weligeed qamac baa ku shidan oo qarax lagama waaye ciidciidka ma la soo afjaray waan wallaweynay meedil xishoonan meeqa biloodba madaxweynuhu furunta fadhiyaa war miyaadan in ciidciidka lagu hareeraysan yahay wow iyagoo maydaa qarax ku xihan yahay baa lagu yidhi war bashiir eero warmahay sida wasiirka warfaafinta buntland wuxuu yidhi dib dambe buntland doorasho aan qof iyo cod ahayn oga dhici mayso bilaha soo socda tan dhici doontana waa qof iyo cod boosaasana war kama hay laba doorashoo iska soo soo ka dhacday laba guddoomiyena waa ka soo baxday dadka siyaasada falanqeeyaana waxay dhaheen waxa boosaaso ka dhacay ayaa garowana ka soo socda labada gudoomiyana waxay dhali doontaa laba madaxweyne tacajabayey baryay u talin tobanka madaxweyne iyo dheegi jari waranimadeeyo weliba dheegi jiray ku ninbaa iga horrayso kabtanku waygu dheeryahe madaxweyne madaxweyne koli dhahaye igu wada igu naqa war buntland haddii laba madaxweyne ay ka soo baxdo eh. koonfur galbeed oo iska baraajaynaysaa may saddex keentaa gudawarya unulhayken haliyinkow waan wallaweynay eh. somalilan amba waxay yeelatay iyo firdhiye eh. maxaa ula yaabaysan war sidaa hadday kusii socota waxaan ka baqayaa jubbalandoo laba madaxweyne midna garbaharre joogo midna kismaayo joogo in la arko warkan labaad barhiir aalamiya war hirshabeelle warkama haysiine cali jayta madaxweynihii labaad waa ka tanasulay aryaadhaha xoreyntii gobolka hiiraan hadii cali jayta tanasul ku diray hadoo lama abaalo bulshada soomaaliyeed baad ku yeeshay horena waa tii loo dhihi jira abaal ninkii galaaba in loogudaa garweeye war hadde bowa labalabada ku biidhaa war galmudug laba lacagood ma haysaniyo war bashiir dheerow ku dayoo buntland waa soo dhaaftaye hadda waxay maraysaa madaxaana furan war bowa buntland garan maysaaniine kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay boowe jinaaw khilaafkana lisingadayidayhe waryaara wallaweynay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow heeskassiyaan la wareegtee mid kala samaysta warwallo weynay haddii laysbilaqaysanayo annaguna madaxana faran baannu leennahay warwaaqlow haddaad nin somalilan dara tahay maxaad u dhihi weyde wanaagga dhisaha xumaha dhaafaha wixii dhacayaba dhankiisahayaha wadaniga dhabtaa allow dhowr war soomaalilan war kama haysiine arigii dekadda ka dhoofi jiray oo sacuudi dowladii ilooyin geen jiri waa la joojiyey madaxda somalilanna waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay ka dambaysay sacuudiguna wuxuu yidhiyaa la yidhi nidaamka soomar oo waraaqada aqoonsiyahay soo raaciya hayay war somalilan waa loo soo galae imaaraadkiina miyuuna ilaawi bow sharcigu xasraya haddee warwaaqlow tiim baraha kaliyu muxuu idinka dhibaya wax kale laydinkuma xujayna hayay war ganacsiga siyaasadda ka daaya war bowa sacuudigu laanlaan ma garanayee idinkuna midnimada dheesha ka daaya imaaraadku waana garanayaa sideyba sacuudigu noo garan way war kalemaanay war maysiine gudoomiye gudoomiya califahle degmada hodan waa quruxsaday warwalweyne waa iga yaabiseene hodanna xaggaa laga furay deewaaqlow orodoy diingubay warwarkaan hanaga dhex gelinine waddadii taleexoo dib loo dayac tiray ayaa maanta ra'iisul wasaaruhu xarigga ka jaray shacabkana wuxuu ugu baaqay ra'iisul wasaaruhu amnigooda iyo hantidooda inay ilaashadaan bilixda magaaladana ka qayb qaataan warwallaweyne idinkaas ku mashquulsane maayarkii cabdikariin axmed mooge dee hargeysa wuu dhalaaliyey war horta gudoomiya waa kii runurgood agtiisa ka marada nugu celshe ma laga aqbalay horta war ayadoon lagu celinow dhuusamareeb ka aaday kadibna xamarow ku soo noqday warbo waxaan maqli jiray noolow ma daalow ma isagiiba war waxaa laga baqayaa guddoomiye muuse suur raalli ka yahay in lagu bedeli doono madaale sababtaa ah, runurgood wax marada ku celiya waa ka soo way war kalamaanay war ma haysiine wasiirka awqaafta iyo diinta abumasuur roogow masjidkii isbahaysiga islaamka laga celi waayaa la yidhi itikaaf anseedohe war qibladiisu ma saxna miyuu yidhi naw war buu ka rabaa hanaga dhex gelinee maxadkii masaajidku lahaa ayuu yidhi yaa maamul cusubna waa u samaynayaa waana la go'ayaa marka waxaan la yaabanahay wasiirka hadda ka hora lagu xamanayay walaalkiis inuu arrimihii xajka u dhiibay ma mid kalaa ah hadda baaga muuda ka ah warba ogoonistaagina masaajiddaa ka bilowdeen war masaajidka wadaad sheekh shariif layiraa jiray oo masur waa laga wareejinaa miyuu yidhi war wasiirku madrisooyinka yaryarka iyo waxa uu ku meeraysanayo wax ka weyn baa laga rabaye mawliidkii waa la waayey meel uu cirbiya jaandhige mana ka soo qayb gelin culimmadii isu timidna inta baafiyeen oo raadiyeenay ka samreen kadibna waxay dhaheen wasaaradda diinta iyo awqaaftu ma abuumasuur firqadiisa kaliyaa ah, xukunta culimmadii kale mid la xuquuq ku lahayn war waxaan ogahay dowladnimadu firqa maahan dadkana waa u simanta warwalla weyne masaajidka ciyaarta ka daaya o wadaadadu hadday ka nabadgalaan ma dacway qabaan warwar mahaysaana waayahan dambe mushkilada soomaaliya haysata masaajid dhexdiisa ka bilaabata waa reer jabuuti waxaan ka maqli jiray wadaadkeennii waa kaa xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo dadkiisa markuu jeejey

la jeclaa jabka jidhiyo jahdi ka jabay maxan la jeclaa jabka maxan la jeclaa jabka